alxamdu lilah rabbi alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed w sallama tasliiman kasiira waxaynu joognay xadiiskii xadiis musii salaati saynu soo sheegnay xadiiskan culammadu waxay kala baxaan masaa'il badan ay ka istimbaadaan oo kala baxaan ashyaada xadiiska lagu sheegayna culammadu waxay ka qaataan sidaynu horeba u sheegnay inay ama arkaan yihiin ama waajibaad yihiin waxyaalaha xadiiska laga deliishanaayo waxaa ka mid ah ruuxu haddii jahli ay uga dhacdo aanu garanaynin oo rukni arkaantii ka mida uu ka tago salaaddaasi inaynay ka asaxaynin ay noqonayso hadduu ka baxay inuu ku noqdo irjic fasalli fa innaka lam tusalli masaa'isha laga qaadanaayo waxaa ka mid ah ruuxii mar kastoo lagu soo noqdo in haddana la salaamayo salaamtana laga qaadayo waxaa ka mid ah masaa'isha laga istimbaadaya lagala baxaayo niyada lafteeda culammadu waa ka daliishadeen idaa qumta ila asalaati fakabbir waxay dhahan niyadii xaggay ku sugan tahay qiyaamkani wuxuu ku dhacayaa bay dhahaan biniya ay ida aradta idaa qumta ila asalaati markaad u kacdo salaadda oo aad isu taagto fakabbir markaa niyadii dimnan bay ugu jirtaa bay yidhahdeen takbiiradu waa takbiiratu takbiiratulixraamkii rukniga ahayd ee salaadda lagu gelaayo gelaaye la'aanteed aan salaadda la gelaynin bacdu ahlicilmi waxay dhahaan waxaa laga daliishanayaa istiftaaxu inaanu waajib ahayn waayo xadiidka laguma sheegin laakiin taa culammada qaarkood waxay kaga jawaabeen riwaayaadka xadiidku leeyahay qaar ka midoo abu daawuud wakhayruhu soo wariyeen sanadkeeduna saxiix yahay baa wuxuu ku soo arooray in nebigu sala allahu alayh wasalam uu amray sanaa iyo xamdi inuu la yimaado qiraa'ada ka hor ammaanta iyo mahadnaqaas ayaa wuxuu yahay istiftaaxi baa looga jeedaa bay yidhahdeen waxyaalaha laga daliishanaayo waxaa ka mida qur'aan in salaadda lagu akhriyaa inay tahay rukni lagama maarmaan inay tahay laakiin riwaayadan waxaa ku sugan sumaqra' maa tayasara macaka min alqur'aan oo faatixa ma sheegin laakiin riwaayaadka xadiiska riwaaye ka mida ku soo aroortay yacnii faatixada in la akhriyo qur'aanka kale aad doontana aad ku darto rukuucda in lagu xasilo rukuuc lala yimaado rukuucdana lagu xasilaa mid waliba waa rukni ictidaalkii laga toosaayey rukuucda haddana lagu xasilaayey iyaduna mid waliba waa rukni sujuuddii in la sujuudo oo toddobadii xubnood aynu soo aragnay laga sujuudo toddobadii lafood waa rukni in sujuuddaa lagu xasilaana waa rukni kale in la fadhiisto oo fadhigaa lagu xasilaa yaduna waa lagama maarmaan oo mid waliba waa rukni intaa ragcadda lagu samaynayo rakacaadka kalena intaasoo kalea lala imanaya riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray takbiiraat alintiqaal iyo tasmiica samica allaahu liman xamida in la yidhaahdo marka riwaayaadka caynkaas ee saxiixee ku soo arooray baa laga deliishanayaa bacdu ahlicilmi ay ka deliishadeen inay takbiiraat alintiqaal iyo tasmiica samica allahu liman xamida mid walba inay noqonayso waajib laakiin jumhuurku waxay qabaan inay sunno yihiin ashyaadaas suma afcal dalika fii salaatika kulliha yacnii ragcad walba intaasoo kale samee baa macnuhu u dhacaya ashyaada arkaanta ah ama waajibaadka ee deliil kale loo helo ee xadiiskan aan lagu sheegin waa lagu ziyaadinaya waa lagu darayaa aan lagu sheegin ee lagu daraayo waxaa ka mida atixiyaadka ayaa ka mid a atixiyaadka dambe oo atixiyaadka dambe waxaa ku soo arooray nabigu sala allahu aleyh wasalam inuu atixiyaadka saxaabada beri jiray oo uu faral yeelay atixiyaadka marka lafdatulfardi waa inoo iman doonaa xadiiska tashahudka ku saabsan marka daliil gaara ayaa ku leeyihi atixiyaadka dambe inuu rukn yahay wakadaa salaamta laga salaamad naqsanayaana saasi leeg iyaduna adilay leedahay wa taxliiluha tasliimu salaadda waxaa lagaga xalaaloobayaa ee lagaga baxayaa waa salaama naqsi salaama naqsi weeyaan baabu alqiraa'ati fi salaa wuxuu u baab yahay akhrinta salaada lagu akhrinayo gudaheeda baabkan hore isagu wuxuu ku saabsanaa baabu wujuubi altuma'niinati fi rukuuci waasujuud rukuucda iyo sujuudda in lagu xasilaa inay waajib tahay ayuu u baab yahay daadna wuxuu soo arooriyey xadiiskii musii'u salaati can cubaadata bni saamiti radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaab rasuulku wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam laa salaata salaadii uma sugnaan oo salaadii uma jirto liman lam yaqra' kii aan akhriyin bifaatixati alkitaab kitaabka qur'aankaa faatixadiisa aan akhriyin haddaannu faatixatu alqur'aan aanu akhriyin faatixatu alkitaab wax salaada ma leh bukhaariyo muslim baa xadiiska soo wariyey waxaa laga qaadanayaa nafyigaas salaadda la nafinaayo in salaaddu aynay oo sixadii la nafinayo bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen wujuudka ayaa la nafinayaa oo asal waxa waa shay haddii la nafiyo la diido in wujuudkiisa iyo jiritaankiisa la nafinaayo laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaab qolyo xanafiyada la yidhaahdaa madhabulxanafiya iyagu ma qabaan in faatixada lagu akhriyo salaadda inay tahay rukni la'aanteed aynay asaxayn ee xanafiyadu waxay u qabaan in faatixa la akhriyaa oo salaadda lagu akhriyaa inay tahay waajib oo aynay faral ahayn agtoodana waxay kala farqiyaan waajib iyo fardi bay kala farqiyaan waxay leeyihiin shaygii daliilka lagu waajibiyey aanu qatci ahayn waajib baa la yidhaahdaa kii daliilka lagu waajibiyey uu qatci yahay oo daliil qatciya yahayna waxaa la yidhaahdaa fardi xadiis aaxaad oo kale oo saxiixa hadduu ku soo arooro oo aan xad mutawaatir gaadhin ee afraad saxaabada ka mida ama mid ama laba ama saddex ay soo wariyeen iyo wax la mid ah waxaa la yidhaha xadiiska aaxaad xadiiskaasina waa danniyu hubuut bay yidhaahdeen asaalatan marmarka qaarkood qadciyu hubuut waa noqdaa cala asaxiix maadaamuu danniyu hubuut yahay oo sugnaanshihiisu uu yahay mid danni ah oo haalibu danni inuu sugan yahay yahay marba hadduu sugnaaday oo asaxay wuxuu waajibiyo waxaa la odhanayaa waajib baa la odhanayaa ghayru fardin waa waajib aan faral ahayn sidaas aawadeed waxay leeyihiin qur'aan in la akhriyaa yadu waa faralo waa rukni bay yidhahdeen faqra'uu maa tayasara min alqur'aan waayo aayad qur'aana amraysa qadarkii fududaadoo sahlanaadoo qur'aanka ka mida in la akhriyo marka aayadda qur'aankaa faatixa laguma qaydin ee ilaahay waxau yidhi faqra'u maa tayasara min alqur'aan idan saddex aayadood oo qur'aan ah in la akhriyo ayaa lagama maarmaan salaadda u ah sixaday asaxayso bacdina waxay yidhaahdeen ka mida xanafiyada aayad ah oo dheer haddii la akhriyo saddexda aayadoodba u dhigantaa lafteeduna waa la mid saddexda aayadood maxay u xadideen waxay yidhahdeen qur'aanka suuradihiisa waxa ugu aayaad yar suuradda saddex aayadood ka kooban inna actaynaaka alkawhar suurado kaloo saddex aayadoodii waa jiraan oo aan suuratlkawhar ahayn laakiin xagga kelimaadka marka laga eego iyo xagga aayaadka labadaba marka laga milicsado kawhar baa ugu yar waayo suuradaha kale saddexda aayadood ahi way ka dhaadheer yihiin oo xagga kelimaadka way ka kelimaad badan yihiin suuratu lkawhar suuratu qul huwa allaahu axadna yadu waa afar aayadoodba marka sidaas aawadeed waxay yidhaahdeen bi bisuurati min milih suurad la kaalay suwarka qur'aanka la mida icjaaskii wuxuu ku xasilayay ayu suura walow kaanat aqsara suura kulay ku tahay suuradta ugu gaaban suwarka qur'aankoo dhan icjaasku waa ku xasilayey oo mucjis buu ahaa qadarka icjaasku ku xasilayo ee gaaladii mid la mida aynay la iman karaynin aayad aayadaha qur'aanka la mida la kaalaya laguma odhan ee waxaa la yidhi fa'tuu bisuuratin min mislih suurad suwarka qur'aanka la mida la kaalaya suuraddiina lama kala farqin inay tawiilatoo dheer tahay iyo inay qasiiratoo gaaban tahay marka qadarka icjaasku ku xasilaayo ugu yaraan waa inay noqotaa qadarka lagu akhrinayo ee lagama maarmaanka u ah salaada faatixa haddii la akhriyo bay leeyihiin waxa weeye waa kamaalkii iyo dhammaystirankii laakiin haddaan faatixa la akhriyin ee saddex aayadooda qur'aana la akhriyo salaaddii way asaxday laakiin waxba u dhiman saasay leeyihin sida laakiin saxiixi waa sida jamaahiirta culammadu ay mareen oo ay ka mid yihiin saddexda madhabood shaaficiyo iyo maalikiyo iyo xanaabilo iyo ahlulxadiiskuna ay qabaan saxaabadii rasuulkana sala allahu alayh wasalam laga soo wariyey axaadiista rasuulkuna sala allahu alayh wasalam ay ku asaxdo axaadiis fara badan loo hayo axaadiista loo deliishanayo waxaa ka mid ah xadiisu musii'u salaati riwaayaadkiisa qaarkood bay ku soo aroortay uma qra' bifaatixati alkitaab yacani waxaad akhridaa faatixatu lkitaab akhri bacda daalikna waxaad akhridaa wixii kuu fududaado wixii aad doonto qur'aanka ka midana dabaed akhri oo ku sii dar waxaa kaloo u deliila xadiidkan sheegaya laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaab xanafiya waxay ku xambaareen nafyu lkamaal maxay macnuu markaa noqonaysaa salaad kaamilo oho dhammaystirani uma jirto liman lam yaqra' bifaatixati alkitaab haddaannu faatixada akhriyina qur'aanka la akhriyo salaadii waa u jirtaa laakiin waa naaqisoo kaamil aynay ahayn kamaalkaa la nafinayaaye asalka sixada lama nafinayo markii la yidhi sixa in la nafinayaa ka awlaysan kamaalka in la nafinaayo waxay yidhaahdeen nafyiga shay la nafiyo asal wuxuu ku yahay wujuudkiisa iyo jiritaankiisa in la nafinaayo in la yidhaahdo jiritaankii la nafyin maaye sixaa la nafyinayaa waa majaaz bay yidhahdeen in la yidhaahdo jiritaan la nafyin maaye kamaal baa la nafyinayaana waa majaaz war laba majaaz baynu joognaa ila xaqiiqadii wujuudka in la nafyuu ahaa wujuudkii in la nafyinaayana waa ka leexateenoo daatadii salaadeed waa kan la imanaya marka daatu salaa iyaday jirto ayaa waxaa markaa tidhaahdeen waxaan u leexanaynaa inaannu ku fasirno nafyu sixa nafyu sixuhuna waa majaaz bay yidhaahdeen marka laba majaaz haddaynu joogno dee qoladeenna xaqiiqadii kuma xambaarin taas culammada jamaahiirtu waa ka jawaabeen waxay kaga jawaabeen laba jawaabood labadan jawaabood meelo badan bay ku soo aroorayaan masaa'isha ay isku khilaafsan yihiin jumhuurka iyo xanafiyadu waxaa ka mida nikaax bilaa weliyi ma asaxaya mise asixi maayo jumhuurka culammada oo saddexda madhabood ay ka mid yihiin ee kale iyo ahlulxadiiskuba nikaaxa bilaa weligi inaannu asaxayn waxay u deliishanayaan laa nikaaxa ilaa biweliyin nikaax asaxayaa ma jiro weli la'aantii xanafiye maxay leeyihiin waa nafyulkamaal kamaalkaa la nafyinayaa oynanta inuu weli meheriyaa waa sunne ee rukni ma aha nafyigana waxaa lagu xambaarayaa nafyu kamaal baa lagu xambaarayaayoo nikaax kaamiloo dhammaystiran ayaan jirin haddaan weli meherin macnahaasaa looga jeedaa baa marka masaa'il badan baa noocaasoo kale noqonaya jumhuurku waxay ku jawaabeen haddaba laba jawaabood aljawaab aluulaa ay xanafiya ugu jawaabayaan waxay tahay in la yidhaahdo nafyigan annagu majaas ku xambaari mayno waxaanu leenahay waa xaqiiqa la nafyinayaayo wujuudka nikaax ama wujuudka salaadeed baa mid walba labada xadiis la nafyinaya wujuudka markaa la nafinayaana waa wujuudka sharciga ah ee salaadi leedahay iyo wujuudka sharciga ah ee nikaax leeyahay nikaaxa la nafinayaa galma ma aha waa nikaax sharci guur sharciya ayaa la nafinayaa salaad sharciya abaa ah la nafinayaa wax suurad salaadeed leh inay dhacday la nafyin maayo laakiin salaatun sharciya ayaa nafyiga ku dhacaya lafdiguna hadduu leeyahay macno xaqiiqo oo luqawi ah iyo macno xaqiiqo oo sharci ah sharciga markuu ku soo arooro waxaa lagu xambaaraa macnaha xaqiiqadee sharciga ah baa lagu xambaaraa xaqiiqa sharciya xaqiiqada sharciyaduna waa salaadan saxiixada ah marka laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaab iyo laa nikaaxa ilaa biweliyin mid walba waxay ku dhacaysaa salaad sharciye ah oo xaqiiqadii ah iyo nikaax sharciya oo isna xaqiiqadii ah majaaz iyo xaqiiqo marka laysku qabto keebaa lagu xambaarayaana asalku waa in xaqiiqada lagu xambaaro oo intay xaqiiqa suuragal tahay majaaz in lagu xambaaraa ma bannaana lafdigana xaqiiqada sharciyada ah baa lagu xambaaraayo xaqiiqada lugawiyada looma leexdo haddii xaqiiqadii sharciyadii suuragal tahay wallafdu maxmuulun cala alsharciyi in lam yakun fa mutlaqu lcurfiyi marka xaqiiqa sharciya muqaddame ah taasi waa jawaab alaslu fi lkalaami alxaqiiqa marka falaa yucdalu ila almajaazi ila bidaliil xaqiiqadii oo suuro geli weyda mooye majaas loo leexan maayo jawaab labaad waxay tahay jawaabtaa hore waa manci hadalkoodii la manciyey ku saabsanaa majaaz baa ku xambaarteen waxaan leenahay kumaannu xambaarine xaqiiqaannu ku xambaaraynaa joognaa majaaz ku xambaaraya iska tago jawaabta labaad waxay tahay waa tasliim haddii la sallimo oo la yidhaahdo majaaz baa ku xambaarteen sidaan annaguba majaaz ugu xambaarnay haddaannu xanafiyannaho majaaz kamaal aan ugu xambaarnay idinkuna majaaz sixa ah baa ku xambaarteen xaqiiqadiina waa ka weecateen waxaa laga jawaabaya haddiiba la sallimo annagu inaannu markaa majaaz ku xambaarnay xaqiiqa markay suuro geli weydo oo ay noqoto laazim in majaaz lagu xambaaro waxay ahlucilmigu tilmaameen majaasyadii hadday tacadudaan majaaska xaqiiqada ugu dhowaanshaha badan baa ugu awlaysan in lagu xambaaro liannahu aqrabu ila alxaqiiqa waayo xaqiiqadii isaga u dhow waxaysuma istaxaala alaslu yuntaqal ila almajaazi aw liaqraba xasal haata saaxibu almaraaqi odhanayo marka asalka oo xaqiiqada asalka xaqiiqu uga jeedaa majaasku waa farac xaqiiqadana waxaa lagu magacaabaa asal majaaskana waxaa lagu magacaabaa farac waxaysuma istaxaala alaslu yuntaqal marka asalka oo xaqiiqadiihi mustaxiilo noqoto lagu xambaari kari waayo waxaa loo guurayaa ila almajaazi aw liaqraba xasal macnaha majaazigaa loo guurayaa aw liaqraba xasal aw liaqraba majaazin ila alxaqiiqati xasal ama majaazka xaqiiqo ugu dhowaanshaha badana la helo ayaa loo guurayaa majaaziyadii markay tacadudaan siday xaqiiqada ugu kala dhow yihiin majaaziyadu baa in lagu xambaaro ay ugu kala awlaysan yihiin alaqrab faalaqrab marka aqrabu majaaz ila alxaqiiqa ayaa lagu xambaaraya aqrabu majaaz ila alxaqiiqana wuxuu noqonayaa asixa oo sixadu waa uga dhowdahay xaqiiqadii wujuudka ahayd waa uga dhowdahay kamaalka waa uga dhowdahay labadaa weji kii laga jawaababa waxa caddaanaya sida jumhuurku ku tageen inuu yahay qowlka saxiixa ah adif ilaa dalika weliba adillo kaloo sii ayidaysaana waa jirtaa oo ay ka mid tahay xadiiska sheegaaya ibnu khusayma soo wariyey min xadiisi abi hurayra laa tujzi'u salaatun laa yuqra'u fiiha biummi alqur'aan laa tujzi'u salaatun gudi mayso salaadii nafyu lijzaa ijzaaguna waa macna sixa sixaduu la macno yahay salaaddaasoo laa yuqra'u fiiha biummi alqur'aan salaaddaasoo ummulqur'aan oo faatixa aan lagu akhriyini maba asaxayso ma gudayso imaamu nawowi wuxuu odhanayaa isnaadkiisu waa saxiix ayuu odhanaya adilo kaloo badanna culammadu waa u deliishadeen waxyaalaha kale loo deliishaday waxaa ka mida ah nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu laasimay akhrinta uu faatixada akhrinaayo waxaanu tilmaamay salaad kasta oo aan lagu akhriyin umm lqur'aan ama faatixa aan lagu akhriyin fa hiya khidaaj khidaaj inay tahay mid naaqis ah oo inay taam ahayn tamaamka marka la nafyinaayana nusuusta waxay u soo aroortaa wakhtiyada qaarkood in sixada iyadoo la nafinayo looga jeedo sida xadiiskan musii'u salaatii ku timi lan tatimma salaatu axadikum xataa yafcala kada wakada wakada wakada riwaayaadka qaar siday ugu soo aroortay marka laazimitaanka uu nebigu laazimay sala allahu alayh wasalam oo marnaba aanu ka tegin uuna amray in faatixada lala yimaado amarkuna la ogsoon yahay inuu waajibnimo keensado xadiisu musii'u salaatiina lagu sheegay salaaddiina aawadeed loo nafiyey oo loo diiday kullu daalika waxay caddaynayaan inay faatixadu tahay rukni arkaanta salaada ka mida siday jumhuurku qabaan marka qowlka jumhuurkaa saxiixa majmuuca salaadeed in faatixa loola yimaadaa oo hal mar ama laba goor la akhriyo faatixada oo ragcad kasta aan lagu akhriyin muraadku ma aha ee ragcad kasta in faatixada lagu akhriyo ayaa rukni ragcaddaa u ah oo lagama maarmaan u ah waxaana laga qaadanayaa xadiiskii musii'u salaati uma afcal dalika fii salaatika kulliha bimacnaa rakacaadkao dhan sidaa ku samee ragcad walba marka ragcad kasta in faatixada lagu akhrinayay daliil u tahay waata kale nebigu sala allahu alayh wasalam ragcad kasta waa ku akhrin jiray masalada kaleynu tilmaamaynaa waxay tahay ruux kastoo tukanaya hadduu keligii tukanayo iyo hadduu imaam yahay mid walba faatixada waa akhrinayaan ma'muumkii ka warran imaamka ku xidhnaa isagu faatixadii ma ka dhacaysaa mise isagana waa laga rabaa inuu akhriyo culammada madaahibtu taa waa ku kala duwan yihiin ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan in waxa weeye ruux kasta oo ma'muum ah inaan faatixadu ka dhacayn ruux kastoo ma'muumi inuu faatixadii la imanayo faatixadiina ayna ka dhacayn waxaa laga reebayaa oo keliya ruuxii masbuuq ahaayoo salaadda lagala hormaray haddii salaaddii laga horraangalayoo isagu u yaro habsaamay oo imaamkii markaa rukuucaya uu yimi ama markuu sidaa u xidhay uu rukuucay amaba rukuucda uu ku soo gaadhay masbuuq baa la yidhaahdaa salaaddii lagala hormaray sida jumhuurka culammadu ay qabaan oo afarta madhabood ay ka mid yihiin saxiixana ahi waxay tahay ruuxa faatixadu waa ka dhacaysaa oo cumuumka mid laga reebaya ayuu yahay oo mustasnan cumuumkaa laga reebaayo ayuu noqonayaa ragcaddaana waa tirsanaya jumhuurka culammadu saasay qabaan waana qowlka saxiixa weeye daa'ifo yar oo culammada ka mida waxay leeyihiin may masbuuqu ma tirsanayo ragcadda waxaana noqonaysaa faatixadii inaynay ka dhacayn faatixadii mar haddaanu akhriyinna ragcaddaa inaanu xisaabsanayn oo tirsanayn waayo rukni baa ka maqan mar haddii rukni ka maqan yahay ragcadda ma tirsanayo laakiin sida jumhuurku ku tageen culammada badankoodu oo afarta madhabood ay ka mid yihiin oo ah inuu ragcaddaa tirsanayo ayaa saxiix ah xadiiskii bakrana waa ku soo aroortay inuu nebiga sala allahu alayh wasalam kaga xidhay rukuucda inuu kaga xidhay lamana sheegin ragcad uu dib kala yimi lama sheegin ee markuu salaaddii ka baxay nebigu sala allahu alayh wasalam ayuu weydiiye uu yidhi kii markaa waxa weeye markan soo galay ee degdegayey markaa mee man iladii yacduu markaasuu ana hadduu ragcad kale u kici lahaa dee markaa ana ma yidhaahdeen wuxuu mushtaqil ku noqon lahaa oo ku mashquuli lahaa gudashada ragcaddii kale uu gudanayo uu dib kala imanayo nebiguna kuma odhan sala allahu alayh wasalam ragcad baa kaa maqan oo salaaddaadii waxbaa u dhiman kuma odhan xadiiskaa waa laga deliishaday saxiixaanu ku sugan yahay waxaa kaloo laga deliishaday xadiis kaleoo soo arooro culammada qaarkood ay quweeyeen oo tilmaamaya ruuxa imaamka oo rukuucsan yimaada waa la rukuucayaa oo waa ku xidhanayaa rukuucdana waa ku raacayaa waana tirsanayaa ragcadda oo wuxuu sheegayaa idaa wajadtum alimaama raakican farkacuu wactadduu birakca imaamkoo rukuucsan haddaad timaadaan la rukuuca rukuucdana tirsada isagoo sujuudsan haddaad timaaddaanna la sujuuda walaa tactadduu birakca ragcadda ha tirsanina xadiiskaa sheekh albaani waa taxsiininaya irwaa'ulkhaliilka kitaabkiisa kale silsilatu axaadiisi saxiixana waxa uu tilmaamayaa dariiq kale oo saxiix oo sanadkiisu saxiix yahay xadiiskaas inuu u helay mid la macnaa markaa saas aawadeed masbuuqii salaadda lagala hormaray faatixadii isaga waa ka dhacaysaa wakhti ku akhriyo mar haddaanu soo gaadhin inta kale laakiin ka dhici mayso kaasi waa qowl qowl kale wuxuu leeyahay ma'muumku asaalatanba faatixa akhrin maayo man kaana lahu imaamun faqiraa'atu alimaami lahu qiraa'a xadiis sanadkiisu daciif yahay daliishadeenoo tilmaamaya ruuxii imaam u sugnaaday qiraa'ada imaamka u qiraa'a ah kaasna waa qowl marka laa fi siriya walaa filjahriya ma akhrinaayo madaahibta qaar baa qaba qowlka saddexaad wuxuu leeyahay may ha la kala saaro labada xaal xaaladda salaaddu ay tahay qiraa'adeedu siriya iyo markay jahriya tahay hadday qiraa'adu jahriya taho imaamku qiraa'ada sare uu akhrinaayo ma'muumka waxa saaran inuu imaamka dhegaysto marka xaalka caynkaasaa qiraa'a ma saara oo ma akhrinayo hadday laakiin qiraa'adu siriya tahay oo dhegaysigii qiraa'ada u dhegaysanayay aanu xaasil u ahaynoo helaynin waa ynu markaa akhriyaa marka saddex madhabood baa ku sugan saddexdaa madhabood waxa ugu qawisan qowlka odhanaaya marlayba faatixada waa akhrinayaa oo marnaba ka dhici mayso laa fi siriya walaa filjahriya masbuuqa bes bay ka dhacaysaa cid kale kama dhacayso qowlka markaa qawiga ahi waa kaasu waayo waxaa soo aroortay axaadiista qaarkood oo daahir ku ah iyadoo salaaddu ay jahriye tahay in nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi faatixadun akhriya falaa tafcalu ila biummi alqur'aan laa taqra'uu ila bifaatixati alkitaab waxaan faatixatulkitaab ahayn ha akhriina wakhtigaa la yidhi faatixatulkitaab waxaan ahayn ha akhriina la yidhina waa markay salaaddu jahriye tahay waayo hadday sirriye tahay faatixa iyo suurad lagu daraba labada ragcadood hore waa la akhrin karaa bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen inay mansuukhataa lagu xambaarayaa laakiin naskhigu laa yahbutu bilixtimaal sheekh albaani wuxuu marayaa waana looga horreeyey in salaaddu hadday jahriyo tahay faatixa inaanu akhrinayn ma'muumku ma si aha qowlkaasi qawi oo wuxuu leeyahay waa la nasakhay xaalad bay ahayd mar la akhrin jiray faatixadoo keliya markay salaaddu jahriyo tahay waxaa ka dambeeyey qadarka sheegaya sumantaha annaasu can ilqiraa'ati fii jahara alimaam taasaa lagu nasakhay buu odhanaya taa uu sheikhu leeyahay waa lagu nasakhaynaa sixadeeda layslama oggoloo culammo badanoo waaweyn oo a'immadii mutaqadimiinta ka mida ayaa yidhi waa mudrajo hadalkii abu hurayra kama mid ahe waa mudraj saas aawadeed mid markaa xadiisnimo u asaxday ma ahee zuhri baa intan dambe yidhi ilaa toddoba imaam oo mutaqadimiintii ka mid a ah. raggii xufaaddae waaweynaa ee a'immada ahaa ayaa saa maray oo bukhaari iyo abu xaatim iyo khayrkoodba ka mid yihiin marlabaadka hadday sugnaato inay ansaxdo waa siduu isagu shiikhu maray oo wuu asixiyey isaguye hadday taa sugnaato markaa lafteeda dalaaladeedu miday ku caddahay ilaaba ilaa inaan faatixa la akhrinayn maaha oo ixtimaal baa dalaalada ku jirta oo suma intaha annaasu cani alqiraa'ati fiima jahara alimaam waxay aqbali kartaa in looga jeedo qiraa'ada ka dambaysa faatixada ayay aqbali kartaa ee miday ilaaba ilaa ku caddahay in faatixadii la yska daayey ma aha war haddayba sugnaato a'immadaa hore waxay mareen inaanu sugnaynin ta kale in la yidhaahdo markaa xadiiskani xadiiskan waa nasakhay waxaa ka horraysa in la jamciyo waljamcu waajibun mataa maa amkana ilaa falilakhiiri naskhun buyina inta jamci suuragal yahayna naskhi xaggii looma kaco jamcina waa suuragalba hadduu asaxo markaa saas aawadeed qowlka raajix ee saxiixi wuxuu yahay faatixada ruux kastoo tukanaya hadduu imaam yahay iyo hadduu ma'muum yahay iyo hadduu munfarid yahay hadday salaaddu sirriye tahay iyo hadday jahriye tahay marlayba in la akhrinaayo faatixada waxay ka dhacaysaa bes ruuxa masbuuqa ah ee faatixadii aan isagu ka gaarsiin karaynin ee markaa isagoo la rukuucay soo galay amaba markuu ku xidhay la rukuucay iyo wax la mid mida kaasay ka dhacaysaa ragcaddana wuu tirsanayaa laakiin inta kale ragcadda ma tirsanayaan can abi qataadata alansaariyi radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yaqra'u fi rakcatayn aluulayayni min salaati alduhri bifaatixati alkitaabi wa suuratayni yutawilu fi alula wa yuqasiru fi aaniya bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abi qataadata alansaari inuu yidhi wuxuu ahaan jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam yaqra'u mid akhriyuu ahaan jiray fi alrakcatayni aluulayayni labada ragcadood ee hore gudahooda oo min salaati duhri salaadda duhur ka mid ahaaday ama xaal labadaa ragcadood ay ka mid ahaadeen salaadda duhur wuxuu akhrin jiray bifaatixati alkitaab faatixada kitaabka suurat alfaatixa wa suuratayn iyo laba suuradood ayuu akhrin jiray wa suuratayni waxay noqonaysaa cala tawsiico suuradna wuxuu ku akhrin jire oo raacin jiray faatixada ragcadda hore suurad kalena wuxuu ku akhrin jiray ragcadda labaad oo uu faatixada raacin jiray waa cala tawsiic yutawilu fi luulaa wa yuqasiru fi thaaniya nabigu sala allahu alayh wasalam waa dheerayn jiray qiraa'ada fi luulaa ay fi rakcati aluulaa ragcadda koowaad gudaheeda waa dheerayn jiray wa yuqasiru waa gaabin jiray fi ahaaniyati ragcadda labaad gudaheedana waa gaabin jiray yusmicuna alaayata axyaanan wuxuuna maqashiin jiray buu yidhi abii qataada odhanaya aayad ayuuna maqashiin jiray qur'aanku akhrinaya ka mid a axyaanan marmar ayuuna maqashiin jiray aayad salaaddana waa qiraa'o siriya salaad siriyaa weeye wa kaana yaqra'u wuxuu ahaan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam mid akhriya fi lcasri casrka gudihiisa bifaatixati alkitaab qur'aanka faatixadiisa wa suuratayn iyo laba suuradood buu akhrin jiray labada suuradood faatixaduu kala raacin jiray ragcadba mid buu raacin jiray yutawilu fi luulaa wa yuqasiru fi ahaaniya wuxuu sidaa samayn jiray yutawilu xaaluu dheeraynayo fi luulaa ragcadda koowaad gudaheeda uu ku dheeraynayo qiraa'ada wa yuqasiru iyo xaaluu gaabinayo fi aaniyati talabaad gudaheedana uu gaabinayo ayuu sidaa samayn jiray marka yutawilu fi lula wa yuqasiru fi aaniya waxay noqonaysaa laba jumlo oo xaaliyataan ah bay noqonaysaa wa fi ragcatayni alukhrayayni wuxuu ku akhrin jiray nebigu sala allahu alayh wasalam casarka labada ragcadood ee dambe gudahooda biummi alkitaab ummulkitaab asalka kitaabkoo faatixada buu ku akhrin jiray asmaaday faatixadu leedahay ka mid too ummulkitaab waa la yidhahdaa ummulqur'aan waa la yidhahdaa faatixatulkitaab waa la yidhahdaa alfaatixa waa la yidhaahdaa asmaa kalena culammadu way sheegeen wa kaana yutawilu fi alrakcati aluulaa min salaati subxi wuxuu ahaan jiray nebigu sala allahu alayh wasalam mid dheereeya fi alrakcati aluulaa ragcadda koowaad gudaheeda fii salaati subxi xaal ragcadda koowaad fii salaati subxi ay ku sugan tahay salaadda subax wa yuqasiru waa gaabin jiray fi ahaaniyati ragcadda labaad gudaheedana qiraa'adu gaabin jiray xadiiska bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey waxaa laga qaadanayaa salaadihii afar afarta ragcadood ahaa ama saddex saddexda ragcadood ahaa labada ragcadood ee hore in qiraa'a lagu daraayo faatixada nebiguna sala allahu alayh wasallam ku dari jiray laakiin in lagu daro qur'aan kaleoo ka ziyaado ah faatixada in lagu daraa waajib ma ahee wuxuu noqonayaa sunna ayuu noqonayaa sunne ayuu noqonayaa xadiis bayna culammadu u daliishadaan inaanu waajib ahayn jumhuurka culammaduna waxay qabaan inay sunno tahay qur'aan faatixada ka ziyaada ah in lagu akhriyo labada ragcadood hore waxaa kaloo laga daliishanayaa labada ragcadood ee hore inay siday u kala horreeyaan loo kala dheeraynayo ragcadda koowaad inay ka dheeraanayso ragcadda labaad taasna waa laga deliishanaya yutawilu fi luulaa wa yuqasiru fi aaniya waxay caddaynaysaa in ragcadda koowaad aad loo sii dheeraynayo waxaa kaloo laga qaadanayaa ragcad kastaba in faatixada lagu akhrinayo waxaa kaloo laga qaadanayaa salaada duhur iyo salaadda casar in qiraa'ada la siraysanayo hoos loo akhrinayo laakiin iyadoo qiraa'adu sirri in loo akhriyaa ay sunno tahay haddana aayad ama laba inay markaa sare u kacdoo codkeeda la maqlaa inaan dhibi ku sugnayn ayaa laga qaadanaya nebiguna sala allahu alayh wasalam marmar aayad baa laga maqli jiray ama laba aayadood baa laga maqli jiray iyadoo qiraa'adu ay sirri tahay tan noocaasa nebiga sala allahu alayh wasalam waa ka dhici jirtay can jubayr bni mudcimin radia allaahu canhu qaala samictu nabiya sala allahu alayh wasalam yaqra'u fi lmagribi bituur jubayr ibni mutcim waa saxaabi nawfali ah oo reer cabdimanaaf ah oo banuu nawfal ah nawfal wuxuu la walaal ahaa haashim ayuu la walaal ahaa oo afar bay ahaayeen ilmo cabdimanaaf waa haashim iyo mutalib iyo cabdushamsin iyo nawfal afartaasay ahaayeen khumuskii waxa la siiyo aalubaydnimo lagu siiyey banuu haashim iyo banuu mutalib ayaa khumuskii khaniimooyinka la siiyey oo qaraabadii nebiga sala allahu aleyh wasallam inay yihiin la xisaabieyey labadii kale la walaalka ahaa waa nawfal ibnu cabdimanaaf iyo cabdishamsi ibnu cabdimanaaf ee iyaga lama ictibaarin oo lagama soo qaadin inay qaraabadii nebiga sala allahu aleyh wasallam ka mid yihiin dabeed jubayr ibnu mutcim iyo cuhmaan ibnu cafaan baa nebiga u tegey sala allahu aleyh wasalam jubayr waa nawfali waa nawfal ibnu cabdi manaaf cuhmaan ibnu cafaanna waa cabshami oo waa reer cabdishamsi waa cabdishamsi ibnu cabdi manaaf dabeedna waxay ku dhaheen yaa rasuula allaahi haashim waa nooga kaa dhow yahay laakiin mutalib iyo annagu waa kuu simannahay mutalib ibnu cabdimanaaf iyo annagu waa kuu simannahay waxaa kale jira cabdulmualib iyo mualib baa kala jira cabdulmualib waa ina haashim waa nebiga awowgii ruma sal allahu alayh wasalam laakiin mualib waa cabdimualib adeerkii waaba ninka sababtiisa loogu magacaabay cabdulmualib cabdulmualib loogu magacaabay oo waa cabdu lilmualib bay yidhahdeen mualibku waa adeerkii mualib ibnu cabdimanaaf waxaa ka isiran oo tafirtiisa ka mid ahaa alimaamu shaafici maxamed ibnu idriis raximahullah marka maxaa reer bani mutalib ay qaraabadaada u noqdeenoo khumuska wax ugu yeesheen annaguna u weynay ayaa jubayr iyo cusmaan baa weydiinaya nebiga sala allahu alayh wasalam waa jubayrka xadiiskan soo wariyey dabeedna wuxuu idhi nebigu sala allahu alayh wasalam banuu haashimin wa banuulmuttalibi lam yaftariquu fii jaahiliyatin walaa islaam banuu haashim iyo banuu muttalib islaamnimo iyo gaalnimo toonna may kala tegine weligoodba isku mid bay ahaayeen oo banuumutalib waxay xulafo la ahaayeen banuu haashim sidaas aawadeed qurayshi markay karantiimaysay reer bani haashim oo ay yidhaahdeen aan cunaqabatayno wax mucaamalo ayaan lala yeelan yaan waxba laga iibin yaan waxba laga iibsan yaan waxba la siin xidhiidhka ha loo gooyo ilaa moxamed gacanta aynaga gelinayaan odhanayaan tolow sidaa doontaan u gala labadan qole banu nawfal iyo cabdishamsin waxay iyagu ahaayeen quraysh bay la safnaayeen oo cunaqabataynta ciddii samaynaysay bay ka mid ahaayeen laakiin banulmutalib waxay yidhaahdeen annagu banu haashim markaas siduu noqdo wuxuu falaannu la falaynaa hadday noolaadaanna waa la noolaanaynaa hadday dhintaanna waa la dhimanaynaa waatuu taalib gabayga u tirinayoo lahaa jaza allaahu canna cabda shamsin wa nawfala yacni waxa weeye ilaahay sharha nagaga abaalmariyo oo bimacnaa xumaanta inoo geysteen yacni cuquubo ilaahay ha ku rido yacni si xun bay noo galeen yacni waa tuu sidaas lahaa marka waxa weeye sidaasuu nabigu ugu jawaabay sala allahu aleyh wasalam lam yaftariquu fii jaahiliyatin walaa islaam jubayr ibnu mutcimna aabbihi oo mutcim ibnu cadiyin ahi waa ninkii nebiga sala allahu aleyh wasalam magangeliyey cahdigii makka xilli ka mida oo yidhi qurayshay muxamed waa magantay cidi wax ma yeeli karto laakiin ma islaamina gaalnimu ku dhintay beder intayna dhicin ka hor ayaanu dhintay magangelinta abaalkeeda nebigu waa u hayey sala allahu aleyh wasalam oo wuxuu yidhi low kaana almutcimu xayan suma kallamanii fii haa'ulaa'i natnaa la taraktuhum lahu ilaahay baan ku dhaartay hadduu mutcim ibnu cadiyi noolaan lahaa dabeedna kuwaa qurunkaa uu igala hadli lahaa waa gaaladii la soo qafaashee toddobaatanka ahayd dabeedna kuwaa qurunkaa uu igala hadli lahaa la taraktuhum lahu waa uga tegi lahaa waa u dayn lahaa abaalgud aan uga abaalgudayo magangelintii uu magangeliyey daraaddeed jubayr ibnu mutcim wuxuu tegey madiine ayuu tegey isagoo aan muslim ahayne gaal ah waxaanu u tegey sha'na alusaara daday qaraabo yihiinoo la qafaashay madax furadkooduu u tegey oo xoolihii madax furadkaayee lagu xidhay ayuu waday oo inuu soo furta doonayay sidaa isagoo ku jooga madiinoo sidaa ku tegey qaala samictu annabiya sala allahu alayh wasalam goortuu maqlayaa wa qabla islaamih waxaan maqlay buuhi nabiga sala allahu alayh wasalam yaqra'u xaaluu akhrinayo ayaan maqlay filmaqhribi salaad maqhrib gudaheed ku akhrinayo bituuri suuratu tuur ku akhrinayo masjidka agtiisa ayuu dee iska joogin dabeedna codka nebiga sala allahu alayh wasalam qiraa'adiisa ayuu maqlayey ilaa uu ka soo gaadhay buu yidhi am khuliquu min ghayri shayin am hum alkhaaliquun xataa kaada qalbii an yatiir ilaa uu ku sigtay qalbigaygu inuu duulo argagax daraaddeed xujadaasi siday u xoog badan tahay wadalika awalu maa waqara alislaamu fii qalbii taasina waxay ahayd markii ugu horraysay islaamnimadu qalbigayga ku dhacday ee ku sugnaatay ha yeeshee markaa ma islaamin laakiin asarkii ay kaga tagtay maqhribkaa salaadda uu ku akhrinayey nebigu sala allahu alayh wasalam suuratu tuur uu ku akhrinayey salaatulmaqhrib uu ku akhrinayey raadkii ay kaga tagtay kama suulin ilaa uu ka islaamay xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey waxaa laga qaadanayaa xadiiska in salaadda maqhribka nebigu sala allahu alayh wasalam wakhtiyada qaarkood inuu markaa tiwaalulmufasal inuu ku akhrin jiray mufasalka waxaa la yidhahdaa subca hoose qur'aanka ayaa la yidhaahdaa min suurati qaaf ilaa birabbi innaas ama min suurati alxujuraat ila suurati nnaas waxaa la yidhahdaa xisbu lmufasal marka qisaarulmufasal iyo tiwaalulmufasal ayaa markaa loo qaybiyaa suuratu tuur waxay ka mid tahay tiwaalulmufasal mufasalka kuwooda dhaadheer ayay ka mid tahay marka tiwaalulmufasal inuu ku akhrin jiray ayaa xadiiskan laga qaadanayaa salaadda maqhrib uu ku tukan jiray salaadda maqhribna culammadu waxay yidhaahdeen caadada nebigu sala allahu alayh wasalam waa kala duwanaydo mararka qaarkood wuxuu ku akhrin jiray suurada aadu dheer wakhtiyada qaarkood wuxuu ku akhrin jiray suurad dhexdhexaada ah wakhtiyada qaarkood wuxuu ku akhrin jiray suurad gaaban waayo waxaa soo aroortay nebigu sala allahu alayh wasalam suuratu alacraaf inuu salaad maqhrib ku tujiyaa soo aroortay ou labadii ragcadood u kala qaybiyey suuratulacraaf waa imise maqrib xaggaa afar baa jiska hore ka hadhsan lix kalena markaa waxaa weeye way raaceen waayo labuunbaa ka dambeeya waa toban maqre weeye waxay u dhigantaa jis iyo laba maqray u dhigantaa salaad maqhrib buu nabigu sala allahu alayh wasalam intuu u kala qaybiyey ragcadda koowaadna qayb ku tujiyey ragcaddii labaadna qaybta labaad ku tujiyey waxaa kaloo soo aroortay suuratu tuur waxaa soo aroortay suurada ka sii gaaban marka waxay yidhaahdeen hadyiga nebigu sala allahu alayh wasalam fii salaati almaghrib inay kala duduwanayd bay culammadu sheegeen siduu saaxibuulhadyiba ku tilmaamaayo kitaabkiisa zaad ulmacaad fii hadyi khayr alcibaad waxaa kaloo laga qaadanayaa raawigu xadiiskii uu xambaaray ee uu maqlay qabla islaamih hadduu markuu islaamay dabadeed guto oo uu xadiiskii sheego isagoo muslim ah in la aqbalayo oo taxamulka marka la xambaarayo looma shartinayo islaamnimo iyo caddaalad laakiin cinda aladaa ayaa loo shartinayaa islaamnimadii iyo caddaaladda mar hadduu saxaabi noqday dee cadlina waa ahaa qaطcan dee muslimna waa ahaa can ilbaraa'i bni caazibin radia allaahu canhuma ana nabiya sala allahu aleyh wasalam kaana fii safarin fasalla alcishaa alaakhira nabigu sala allahu aleyh wasalam kaana fii safarin wuxuu ku sugnaa safar socdaal fasalla alcishaa alaakhira wuxuu tukaday cishaha dambe faqara'a fii ixda arakcatayni bittiini wazaytuun labadii ragcadood midkood wuxuu ku akhriyey suuratu tiin buu ku akhriyey watiini wazaytuun ayuu ku akhriyey famaa samictu axadan axsana sawtan aw qiraa'atan minhu sala allahu alayh wasalam baraa wuxuu yidhi ma maqlin cid ka wanaagsan xagga codka ama xagga akhrinta ka wanaagsan rasuulka sala allahu alayh wasalam ma maqlin yacnii qiraa'adan maqlo iyo codkan maqlo waxa ugu qurux badnaa oo ugu wanaagsanaa kii nebiga sala allahu alayh wasalam xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim cisho alaakhira waxaa loo jeedaa salaadda cishe ayaa loo jeedaa oo alaakhira maxaa loo yidhi alaakhira waxaa loo yidhi maghribka laftiisa dee cisho waa lagu itlaaqaayoo cishaa'ayn baa la yidhahdaa laba cishaa la yidhahdaa marka midna waa cishaa'u uluula midna waa cishaa'u laakhira saana waa lagu itlaaqaa laakiin tasmiyada badani waa maqrib iyo cisho in lagu kala magacaabo laakiin marka laga dhigo laba cisho inay yihiin cishaha hore wuxuu noqonayaa maqhribka cishaha dambena wuxuu noqonayaa cishaha ayuu noqonaya marka salaaddii cishe ayuu nebigu wuxuu ku akhriyey sala allahu alayh wasalam labadii ragcadood mid ka mid ah suuratu tiin ayuu ku akhriyey bacda alfaatixa cod wanaagsanoo qurux badan buu nebigu ku akhriyey sala allahu alayh wasalam safarna waa ku sugnaa taa waxaa laga qaadanayaa salaadda marka la tukanaayo codka in la qurxiyo codka qiraa'ada lagu akhrinaayo in la qurxiyo waayo taase adcaa lilkhushuuca khushuucdana u keensii badan ta kale waxaa laga qaadanaya wakhtiga safarka la yahay salaadaha in la fudaydiyo o lasii khafiifiyo can caaishata radia allahu canha ana rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam bacasa rajulan cala sariya caaisha waxay sheegtay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam bacasa rajulan nin uu diray calaa sariyatin isagoo mas-uul ka ah ciidan markaa ilaalo ah ama gaada ah oo xagga gaalada loo diray ayuu mas-uul uga dhigay calaa sariyatin baa waxay faa'iidaynaysaa bacasa rajulan calaa in isaga mas-uul looga dhigay ninkaas oo nebigu uga dhigay sala allahu aleyh wasalam fa kaana yaqra'u liasxaabihi fii salaatihim ninkuu wuxuu ahaan jiray mid ku akhriyaa liasxaabihi asxaabtiisa u akhriyaa fii salaatihim salaaddooda gudahooda u akhriya ayuu ahaan jiray yacanii qur'aanka isagaa salaadda tujin jiray qur'aankana ku akhrin jiray markuu qiraa'adii kala akhriyo oo faatixadiiya wuxuu raacinayaba uu akhriyo fa yakhtimu biqul huwa allaahu axad wuxuu ku khatimi jiray ragcad walba qul huwa allahu axadna waa ku khatimi jiray suurat likhlaas inuu akhriyo falammaa rajacuu markay soo noqdeen dakaruu dalika lirasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam waxay u sheegeen rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam bay sidaa u sheegeen oo yidhahdeen ragcad walba wuxuu ku khatimi jiray inuu likhlaas oo qul huwa allaahu axad ah akhriyo fa qaala wuxuu idhi nabigu sala allahu aleyh wasalam saluuhu weydiiya liayi shayin yasnacu dalik sababtee buu sidaa u samaynayey bal su'aala biayi shayin sheegay buu yasnacu daalik oo sidaa u samaynayey fa sa'aluuhu way weydiiyeen waxay dhahaan sababtaad u samaynaysay maxay ahayd inaad ragcad walba ku khatinto qul huwa allaahu axad fa qaala wuxuu idhi liannahaa sifatu araxmaani caza wajal waa sifadii ilaahay fa ana uxibbu an aqra'a biha anigu waxaan jeclahay inaan ku akhriyo ragcad walba maadaamay sifadii ilaahay tahay inaan ku akhriyo ragcad kasta baan jeclahay fa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam oo wuxuu uhi rasuulki ilaahay sala allahu alayh wasalam akhbiruuhu uga warrama ana allaha tacaala yuxibbuh inuu ilaahay isagaa korreeye jecel yahay oo arrinkaa uu la yimid daraaddeed ku jeclaaday uga warrama xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim waxaa laga qaadanayaa ciidanka sariyada ah fawdo inaan lagu diri jirinee nebigu sala allahu aleyh wasalam mas-uul u yeeri jiray mas-uulkana nebigu u magacaabi jiray waxaa laga qaadanayaa umarada ama madaxdu inay dadka iyagu tujin jireen oo salaadaha yaga lagu xidhan jiroo iyagu tujin jireen waxaa laga qaadanayaa suuradda qul huwa allaahu axad ragcad kasta in lagu akhriyaa inay tahay mid markaa fiican oo maxmuud ah waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam waa u taqriiriyo kuma inkirin bidca idaafiya inay tahayna ma xisaabin marka taqriirka nebiga sala allahu aleyh wasalam ayaa xujo ah waxaa kaloo laga qaadanayaa jacaylka markaa la jeclaado sifada raxmaanka inay sheegayso loo jeclaadaa inay tahay wax ilaahay ku jeclaanayo ruuxa waxaa kaloo laga qaadanayaa ilaahay sifaad in loo sugo oo in ilaahay sifaad lagu sifeeyo sifaad loo sugaayo ayaa laga qaadanaya bacdibaa waxaa laga sheegay inay yidhaahdaan erayga sifaat daliil kuma soo aroorin sifaatullah in la yidhahdo bale sifaatka waa la nafiyey yidhahdeen subxaana rabbika rabbialcizati camaa yasifuun marka sife in la yidhahdo sifaat araxmaan ama sifaatullah bacdi baa yidhi waa qalad laakiin qowlkaasi waa qowl shaad ah daliilkana khilaafsan waayo ninkan saxaabiga ahi isagoo ahlulisaankii ah waxau idhi waa sifatu araxmaan nebiguna waa u taqriiriyey markii loo sheegay xadiiskuna saxiixayn kugu sugan yaho bukhaari iyo muslim buu ku sugan yahy in la xaawilo laysku dayo marka xadiiska in la daciifiyo oo la yidhaahdo ma sugna ya waxay noqonaysaa takalluf iyo tacasuf aan maxal lahayn marka liannaha sifatu araxmaan fa ana uxibu an aqra'a biha waxaa laga qaadanayaa sifaatu araxmaan ciddii jeclaataa in ilaahay jeclaanayo ayaa laga qaadanaya suuraddanna waxay ka warramaysaa tawxiid oo tawxiidkii cilmiga ee ictiqaadiga ahaa bay ka warramaysa inuu ilaahay waaxid yahay oo keli yahay oo tacadud aanu ku jirin oo walad iyo waalidtoonna aanu lahayn oo wax la mid aanu jirin ilaahiyadiisa iyo afcaashiisa iyo sifaadkiisa iyo asmaadiisa mid walbana uu axad ku yahay mid walba uu keli ku yahay taas ayaa laga qaadanaya marka ruuxa sifaadka ilaahay jeclaadaa ilaahay waa jeclaanaya aljazaa'u min jinsi alcamal noocii camalku yahayba abaalmarintu noqonaysa can jaabirin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalam qaala limucaad falowlaa sallayta bisabbix isma rabbika alaclaa jaabir ibnu cabdillaahi waxa uu sheegay in nabigu sala allahu aleyh wasalam qaala limucaadin uu ku yidhi mucaad falowlaa sallayta maad ku tukatid bisabbixisma rabbika alaclaa sabbixisma rabbika alaclaa suurat alaclaa maad ku tukatid waashamsi wa duxaaha maad ku tukatid walleyli idaa yakshaa maad ku tukatid fa innahu yusallii waraa'aka alkabiiru waldaciif wa dulxaaja waayo dabadaada waxaa ku tukanaya kii weynaayee gaboobay iyo wadaciifu kii taagta darraa wa dulxaajati iyo kii danta u saaxiibkaha xadiiska bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskana wuxuu ku saabsanaa mucaad ibnu jabal ayaa qolo tujin jiray oo nabiga sala allahu alayh wasalam markuu la tukado ayuu qowmkiisa u tegi jiray markaasuu dabeedna salaaddii cishe tujin jiray salaaddii cisho markuu tujinaayo macaad qiraa'adii buu dheerayn jiro qur'aan badan buu ku akhrin jiray nin saxaabi oo kale oo maalintiina hawl badan ku mashquulsanaa oo beertiisa iyo waxyaalaha falanayey oo iska daallan baa ku xidhay qiraa'adii baa ku dheeraatay dabeed salaaddii waa ka baxay meel kaloo masjidka ka mida ayuu ku tukaday dabeedna waa iska tegey mucaad baa loo sheegoo lagu yidhi nin baa markaa inagu xidhay salaadda dherarkii salaadda xamili waayey oo intuu salaaddii ka baxay ayuu masjidka meel ka mida ku tukado waa tegey mucaad baa wuxuu yidhi daaka munaafiqun kaasi waa munaafiq ninkii baa hadalkii maqlay ninkii baa nebiga sala allahu aleyh wasalam u soo ashkatooday cudurdaarkiisa intuu u sheegu nebiga wuu ashkatoodo markaasuu wuxuu yidhi waa nagu dheereeyey markuu nagu dheereeyeyna waan xamili waayo waan daallanaa dabeedna markaa meel masjidka ka mida ah intaan ku tukaday ayaan dabeedna tegey hadalka noocaasuu uga yidhi nebigu waa ku inkiray sala allahu alayh wasalam mucaad inuu ku dheereeyo oo wuxuu yidhi afataanun anta yaa mucaad wa fii riwaaya afaatinun anta yaa mucaad mid wax fitnaynayaa tahay mucaadow ama mid fitna u saaxiiba miyaa tahay mucaadow yacani waxa weeye dheerayntaad ku dheeraynaysee dadkii ay jamaci ka tagaan dee nooc fitnaa baad soo geli kartaa marka dadka salaadda ha ka fitnaynin maad ku tukatid buu idhi bisabbix isma rabbika alaclaa waalshamsi wa duxaaha walleyli idaa yakhshaa suuradaha maad ku tukatid fa innahu yusallii waraa'aka alkabiiru waaldaciif waduulxaaja saas aawadee culamada qaarkood waxay ka qaataan in dadka xaalkooda la eego oo dadku haddii markaa ay dacafo yihiin ama aynay xamilayn ama dad dacafi ay ku jiraan in salaaddii waxa weeye e, loo soo gaabiyo qiraa'adii aan saa loogu dheeraynin suuradahan markaa waxa weeye suuradaha la midkaa in lagu tujiyo culamada qaarkood sida alcallaamatu ibnuqayim kitaabkiisa zaadulmacaadka isagu wuxuu tilmaamayaa salaadaha nebigu sala allahu aleyh wasalam hadyiguu ka mari jiraa kala duwanaa oo salaadaha qaarkoodna caadada nebigu waxay ahayd ayuu odhanayaa ibnuqayim in nebigu sala allahu alayh wasalam dheereeyo qira'ada qaarna caadada nebigu sala allahu alayh wasalam waxay ahayd inuu gaabiyo salaadda uu ugu gaabin jiray salaadahoo dhan shanta salaadood waxay ahayd salaadda cisho salaadaha salaaddii ugu dheeraynta badnaana waxay ahayd salaatu subxi salaada subax salaadda kale ku soo xigtaa waxay ahayd salaatu duhri waata axaadiista ay ku soo aroortay sixaaxa ku sugan in salaadda duhur la qiimi jiray masjidka salaaddii duhur marka la qiimo ayaa nin saxaabadii ka midii xagga baqiic buu u kici jiray si uu xaajadiisa ugu soo gutoo ugu soo isjoodo markaasuu halkaa tagaa markaasuu xaajadiisa intuu ku soo guto ayuu ku soo isjoodaa waa ka yimaadaa waa soo noqdaa waa weysaystaa markuu tegayeyna salaadda waa la qiimay wuu weysaystaa ragcadda koowaad yadoo nebigu ku jiro ayuu ku soo gaari jiray salaadda duhur marka salaadda duhur waxay ahayd salaada subax salaadda ku soo xigtay ahayd xagga dheeraynta nebigu sala allahu alay waslam uu dheereeyey waxaa la yidhaha bacda alfaatixa wuxuu markaa ku akhrin jiray qur'aan doora ayuu ku akhrin jiray calaa kulli xaal qiraa'ada waa dheerayn jiray nebigu sala allahu alay wasalam salaadda casr nuska salaadda duhur bay noqonaysa wahaakada maqribka xaaladiisu waa iskhilaafsanaydoo marna waa dheerayn jiray marna waa gaabin jiray cishaha laakiin waxa weeye waa gaabin jiroo waxay ahayd salaada ugu gaabinta badan xagga qiraa'ada nebigu sala allahu alay wasalam uu ku akhrinayo marka tani waxay ahayd buu yidhi uu nebigu sidan ka yidhi salaad cishe ee ma aha salaadahoo dhan xukunka in lagu wada dareerinayo subax iyo duhur iyo markaa shanta salaadoodba in la odhanaayo bisabbixisma rabbika alaclaa maad ku akhriyin iyo suuradaha la midka saasuu odhanaya alcallaamatu ibnuulqayim kitaabkiisa zaadulmacaadka culamada qaar laakiin waxay ka qaateen haddii dadku aynay xamilaynin in waxaweeye markaa loo gaabiyo suuradahan iyo suuradaha la midkaa lagu akhriyo can anas ibni maalikin radia allahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalam wa abaa bakrin wa cumara radia allahu canhuma kaanuu yaftatixuuna asalaata bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin anas ibnu malik wuxuu sheegay in nabigu sala allahu aleyh wasalam wa abaa bakrin iyo bakr wa cumara iyo cumar radia allahu canhuma ilaaha raalliha ka noqda abubakar iyo cumar oo raallihaanshaha u siyaadiyey uu ka raalli yahaye kaanuu yaftatixuuna asalaata waxay ahaan jireen qaar salaadda ku bilowda oo ku furfurta bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin suuratu alfaatixa ayay ku bilaabi jireen qiraa'ada salaadda ay ku akhrinayaan bukhaari iyo muslim baa soo wariyey wa fii riwaayatin sallaytu maca abii bakrin wa cumara wa cuhmaana riwaayo kaloo muslim u sugnaatay oo anas laga soo wariyey wuxuu yidhi sallaytu waa tukaday maca abii bakrin wa cumara wa cusmaana abii bakar iyo cumar iyo cusmaanla jirkooda ayaa la tukaday falam asmac ma maqal buu yidhi axadan minhum axad yaga ka midoo yaqra'u akhrinaya bismi illaahi araxmaani araxiim akhrinaya ma maqal anas ibnu maalik wuxuu sheegayaa yacnii abubakar iyo cumar iyo cusmaan khulafada saddexdaa ka midka ah ayaan mid walba dabadiisa ku tukaday mid ka midoo akhrinaya bismillaahi araxmaan araxiim ma maqal waxaan ka maqli jiruun iyagoo ku bilaabaya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin saa ku bilaabay riwaayadan muslim baa saxiixa ku soo wariyey walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday inuu yidhi markaa anas sallaytu khalfa anabiyi sala allahu aleyh wasalam wa abii bakrin wa cumara wa cusmaana radia allahu canhum waxaan ku tukaday nebiga sala allahu aleyh wasalam dabadiisaan ku tukaday haddaan anas ahay wa abii bakrin wa cumara wa cusmaana iyo abii bakar iyo cumar iyo cusmaan saddexdaa khulafada ka midana waa ku daba tukadeen nebigana sala allahu alayh wasalam waa ku daba tukaday radia allaahu canhum ilahay khulafadaa raalliha ka noqdeen fa kaanuu yastaftixuuna asalaata waxay ahaan jireen qaar salaadda ku furfurtoo ku bilowdaa bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ayay ka bilaabi jireen laa yadkuruuna bismi illaahi araxmaani alraxiim may sheegi jirin bismi illaahi araxmaani alraxiim laa fii awali qiraa'atin walaa fii aakhiriha qiraa'ada awalkeeda qur'aankay akhrinayaan bilowgeeda kumay sheegi jirin aakhirkeedana kumay sheegi jirin labada midnaba kumay sheegi jirin calaa kulli xaal culammadu waxay isku khilaafaan bisimku suuradaha awalkooda ka mid ma yahay boqol iyo saddex-iyo tobanka suuradood marka suuratu attawba laga reebo suwarka qur'aanka ee kale boqol iyo saddexiyo tobanka suuradood ee soo hadhay mid walba awalkeeda ma ka mid yahay mise kama mid aha bismi illaahi araxmaan araxiim inay suuratu namli ka mid tahay ta ku dhex jirtaa waa ijmaac qaci ah oo muslimiintoo dhammi ku ijmaacsan yihin oo isku waafaqsan yihiin marka qur'aan waa tahay laakiin awalka suuradaha ma ka mid tahay mise kama mid ahaa culamada madaahibtu taa waa ku kala duwan yihiin madaahibta qaarkood waxay qabaan maya awalka suuradda ayay ka mid tahay suuradaha awalkooda marka suuratu tawba laga reebo inta kale mid walba awalkeeda way ka mid tahay bismi illaahi araxmaan araxiim waa qowl a'immada qaarkood qabaan oo madaahibtii ahlusunne qaarkood ku tageen oo faatixada awalkeedana waa ka mid suuradaha kale awalkoodana waa ka mid maa cadaa suurata tawba qowl labaad wuxuu leeyahay bismi illaahi araxmaan araxiim qur'aanka waa ka mid ta suuratunamli oo keliya maahee boqol iyo saddex-iyo tobanka kaleba qur'aanka waa ka mid ha yeeshee suuradda hore dhammaatayna kama tirsanaa ta dambe bilaabmaysana kama tirsanaa ee mar walba wuxuu yahay dhexyaal gaar ah oo laakiin qur'aan ah labada suuradood midnaba kama mid ahee waxaa loo keenay lilfasli bayna suuratayni labada suuradood in lagu kala sooco ayaa loo keenay madaahibta qaarkoodna saasay qabaan madaahibta qaarkood waxay leeyihiin bisimkaa suuratunamli dhexdeeda ku soo arooray mooyaane innahu min sulaymaana wa innahu bismi illaahi alraxmaani alraxiim inta kale qur'aanka kama mid ahaa tabarrukan iyo wax la mida ayaa loo keenay laakiin kama tirsana madaahibtii ahlu sunna calaa kulli xaal sidaa isugu khilaafsan qowlka saxiixi waxay tahay bismi illaahi araxmaan araxiim inay qur'aanka ka mid tahay ta namli oo keliya ma ahee boqol iyo afar iyo toban meelood ayay qur'aanka kaga mid tahay oo taa namli ka mid tahay dhexdeeda ku jirtaa boqol iyo saddexiyo tobanka kale awalka suuradaha ku suganna waa qur'aan oo waa munazzal oo waa kalaamullah waayo saxaabadii markay qorayeen masaaxiifta qur'aanka ay qorayeen bismi illaahi araxmaan araxiim waa qoreen qur'aankana tajriid bay ku sameeyeenoo shay aan qur'aanka ka mid ahayn kumay dhex darin marba hadday saxaabadii sidaas sameeyeen sidaana ku kulmeen ayna isku khilaafin waxay noqonaysaa inay qur'aan tahay ayay noqonaysaa ama ha la yidhaahdo waa fasli bayna suwar oo bisinku gaarkiisu taagan yahay ama ha la yidhahdo awaa'isha suwarku ka mid yahay yacnii kii la doonaba ha la yidhahde inuu suuradda ka mid yahayna culamada qaarkood waxay ka deliishanayaan adilada qaarkood ay ka mid tahay sida xadiiskii nebigu sala allahu aleyh wasalam qiraa'ada nebiga markii la sheegaayey kaana yamuddu madda yacani nebigu waa madi jiray mad yuqaticu aayatan aaya aayad aayad buu googoyn jiray wuxuu odhan jiray bismi illaahi alraxmaani alraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaani alraxiim maliki yowmi iddiin xadiiska siday ugu saarantay waa saas marka qiraa'adii nebiga marka la sifaynaayo oo faatixadii la sifaynaayo siduu u akhriyey waxaa la tilmaamay aayad aayad inuu googoyn jiro aayad kastaba inuu gaar u akhrin jiray yacanii ma dudubin jirin sunnatulqiraa'a waa maxay waa inaan la dudubin innaga waxyaalaha laynagu imtixaanay waxaa ka mid a ah. inaynu sunnaha nebiga khilaafno oo la yska dudubiyo aan aayad kasta laysku taagin sunnaha nebiguna wuxuu ahaa aayad kastaba in laysku taaga ayuu ahaa sunnat lqira waa saa sunnat rasuul sala allahu alay wasalam laakiin in la xidhiidhiyo waan aayadihii laysku taagin sunnihii nabiga sala allahu alayh wasalam waa khilaafsan tahay waa khilaafu sunna marka xadiiskaa saxiixa ah waxaa laga qaadanayaa bisimki inuu yahay aayad faatixada ka mida inuu yahay yani yuqaicu aayatan aayah dabeedna maxaa lagu fasiray waa ijmaale waxaa lagu fasiray bismi illaahi alraxmaani alraxiim yamuddu madda alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaa kaloo u daliila xadiiska kale ee ku soo arooray fii saxiix muslim in nabigu sala allahu alayh wasalam yidhi waxaa laygu soo dejiyey suurad dabeedna markaasuu akhriyey bismi illaahi alraxmaani alraxiim innaa actaynaaka alkawfar ilaa uu fii saxiixi muslim bisimkoo dhammaystiran ayuu nebigu akhriyey addilo badanoo kalena culammadu waa u deliishadeen calaa kulli xaal sida saxiixi waxay tahay inay basmaladu ka mid tahay suwarka awalkooda dhacdaa inay qur'aanka ka mid tahay sida saxiixaana waa inay awaa'isha suwarka ka mid tahay culamada qaar waxay arjaxayaan in fasli bayna suwar loo keenay oo labada suuradood midnaba ayna ka mid ahayn laa ta dhammaatay walaa ta la bilaabayo culammada sidaa tiri waxay ka deliishadeen axaadiistan sheegaysaa yaftatixuuna asalaata bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin iyo qasamtu asalaata baynii wa bayna cabdii yacni qiraa'adaan qaybiyey salaadda lagu akhrinaayo anigii addoonkayga ayaan u kala qaybiyey culamada qaar waxay ka deliishadaan xadiiskaas faatixada in salaad la yidhaahdo waa asmaadeeda ay ka mid tahay fa idaa qaala alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markuu yidhaahdo addoonku alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay wuxuu yidhahdaa xamadanii cabdii marka lama sheegin bisim saas aawadee culamada qaar waxay ka daliishadeen bisimku inuu yahay gaarkiisa inuu yahay saas yadaa bay ka dariishadeen laakiin sida arjaxa ah waa inuu suuradda ka mid yahay marka walaqad aataynaaka sabcan min almahaani waalqur'aan alcadiim cidda odhanaysa bisimku faatixada kama mid aha waxay odhanayaan toddobadii waxay noqonayaan siraata aladiina ancamta calayhim halkaasaa aayaday leeyihin saasay toddobadii ku dhammaystirmaysa laakiin wejiga arjaxa ah waa inay toddobadu bisimku mid ka mida yahay siraata aladiina laga bilaabo ilaa aakhirkuna aayaddii toddobaad inay tahy haddaba waxaa imanaysa markaynu garannay bisimku inuu yahay mid qur'aanka ka mid ah ee awalka faatixadana ka midoo aayad ka mida uu yahay maxaa lagu tawjiihinayaa axaadiistan tilmaamaysaa bisimka aan sheegaynin ee tilmaamaysaa nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo abuubakar iyo cumar iyo cuhmaan inay ku furfuran jireen salaadda alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wax bisimana ayna sheegin oo saxaabigaasi uu leeyahay anas ibnu maalik oo khaadimu rasuulillaahi ah awalka qiraa'adiiyo aakhirkeeda midnaba bisim kumay sheegi jirin taa jawaabta laga jawaabaya waxay tahay in la yidhaahdo way siraysan jireenoo hoos bay u akhrin jireen ee bisimka kamay tegi jirin waxaana caddaynaya inay sidaas tahay riwaayada ibnu khusayme soo wariyey oo sheegaysa kaanuu yusiruuna bibismi illaahi araxmaan araxiim waxay siraysan jireenoo hoos u akhrin jireen bismi illaahi araxmaan araxiim sidaas aawadeed culamada qaarkood waxay ka qaateen inay sunno tahay alisraar bilbasmala bisimka in hoos loo akhriyo madaahibtuna waa ku kala duwan yihiin ma in lala jahro sare loo akhriyaa sunna ah mise in hoos loo akhriyaa sunna ah mise labada mid walba waa sunno nebi oo aljahru biha sunna waalisraaru biha sunna imaamu shaafici iyo culamo kale waxay qabaan in lala jahro sare loo akhriya inay sunno tahay a'immo kalena waxay qabaan in hoos loo akhriya inay sunno tahay oo sida markaa imaam axmed iyo ay markaa ku tageen iyo ahluxadiiska badankoodu waxay leeyihin in hoos loo akhriyo ayaa sunna ah saas yadaa bay leeyihin marka nafyulqira'a marka la sheegayna waxaa loo jeedaa nafyuljahri laa yadkuruuna waxaa laga tilmaamayaa jahran laa yajharuuna saraynay u qaadi jirin macnahaas ayaa laga tilmaamaya calaa kulli xaal mas'aladan waa mas'ale saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo taabiciintii a'immadii ka dambaysay ay isku khilaafeen a'immadii madaahibtuna ay ku kala duwan yihiin culammada qaarkoodna waxay leeyihiin in lala jaaro sare loo qaado iyo in hoos loo dhigaa labaduba waa sunne marka wakhtiyada qaarna sare ha loo qaado wakhtiyada qaarna hoos ha loo dhigo laakiin sida ku badan axaadiista waxa weeyaan inaan nebigu sala allahu aleyh wasalam sare u qaadi jirin saxaabiga la odhan jiray cabdullahi ibnu mughafal waxa uu yidhi marka waa arrin muxdasoo la soo darrisiiyey in bisimka lala jahro sare loo qaado waayo sunnihii nebigu wuxuu ahaa iyo abuubakar iyo cumarba inay hoos u akhrin jireen saas yadaa buu ahaa saxaabigaasina saasuu sheegay marka saxaabada qaarkood laakiin waa dhacday inay la jahreen oo sare u qaadeen bacdu saxaaba taas yadaa waa dhacday shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi daara qudni waxaa laga soo wariyey inuu yidhi lam yasixa can inabiy sala allahu alayh wasalam fi ljahri bilbasmalati xadiis nebiga sala allahu alay wasalam kama asixin jahriga sare loo qaadayo bisimka sare loo akhrinayaa mid nebiga ka sugan ma aha marka waxaweye calaa kulli xaal masaladaa sidaas yada abaa marka ay tahay warkeedu horaynu laakiin uga soo hadallayoo dersi hore ayay inuugu soo hormartay golle tafsiil inta ka badanna aynu ku tafsiilinnay marka khulaasadu waxay tahay in waxa weeye wakhtiyada qaarkood sare loo qaado yacni waxay leedahay kollay dee asal oo saxaabadii qaarkood mar hadday sare u qaadeen wakhtiyada qaarkood waxay noqonaysaa fii bacdi alaxyaan khaasatan wakhtiyada xaajadu keensanayso oo dee laga yaabo in dadka qaarkood ay fitna iyo wax la mida ku noqoto in sare loo qaado wax xaraji markaa kuma jiraan laakiin waxa weeye sunnada khaalibka ah ee nebiga markaa ka sugan in waxa weeye haaliban la sameeyo ayaa fiican oo lala yimaado laakiin xaalad hadday keensadaan ama waxaweye maslaxa raajixiin mar ku jirto oo dee mafsada ka dhalan karto haddii markaa hoos loo dhigo markaasoo kale waxay noqonaysaa in lala jahro ayay markaa noqonaysaa wallahu aclam ah, xadiiskaynu sheegnay oo sheegaaya nebigu sala allahu aleyh wasalam malik yowmiiddiin akhrin jiray labada mid walba waa ka sugan tahay maalik yowmiiddiin iyo malik yowmiiddiin waana laba qiraa'o mid walbana qur'aannimay u sugan tahay mid walba ilaahay waa soo dejiyey maliki yowmiiddiin iyo maaliki yowmiiddiin xadiiskaa sheegaya taqdiicana kaana yuqaticu qiraa'atahu aayatan aayatan bismi illaahi araxmaan alraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin imaam axmed iyo abu daawuud iyo ayaa soo wariyey tirmidi iyo kayrkood waana saxiix baabu sujuudi sahwi wuxuu u baab yahay sujuudda sujuudu sahwiga la yidhaahdo oo ruuxi hadduu wax ilaawo sujuud markaa lagu kaba ayaa jirta marka sujuudda waxa la yhaha sujuudu sahwi marka waa baab axaadiisii ku soo aroortay abwaabta fiqigaana ka mid a ah. can muxamed ibni siriina can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala sallaa bina rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam ixdaa salaatay alcashiyi abii hurayra wuxuu yidhi sallaa binaa waxaana tujiyey rasuulullaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay ixdaa salaatay alcashiyi labadii salaadood ee gelinka dambe la tukan jiray mid ka mida ayuuna tujiyey alcashiy waxaa loo jeedaa gelinka dambe oo marka zawaal ku dhaco oo qoraxdu samada bartankeeda ay ka ilato ilaa intay ka dhacayso waxaa la yidhaha cashiyi baa la yidhahdaa marka duhurkiiyo casarkii mid ka mida ah ayuuna tujiyey saasuu yidhi qaala bnu siriina ibnu siriin wuxuu yidhi sammaaha abu hurayra abu hurayra waa magacaabay casar bay ahayd ma duhur bay ahayd wuu kala magacaabay walaakin nasiitu ana ha yeeshe anaa ilaawey yidhi maxamed ibnu siriin baa saa odhanaya qaala fa sallaa binaa rakcatayni wuxuuna tujiyey laba ragcadood umma sallama dabeedna waa salaamad naqsaday safar ma aha way neg yihiinoo madiinay joogaan iyagoo neg oo madiine jooga ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam salaad ama duhura ama casara ayuu saxaabada intuu tujiyey laba ragcadood markuu tukaday ayuu salaamad naqsaday isagoo u qaba in salaaddii u dhammaatay dabeedna wuu soo kacayoo saxaabada hortooda ayuu ka soo jiistay uma sallama dabeed waa salaamadnaqsaday uma qaama deedna waa kacay ilaa khashabatin qori intii ka ahaatay macruudatin fi lmasjid yacnii masjidka yacnii ku gudban yacni masjidka meel ka mida ah lagaga dhiso qori waa soo yara baxsan yahay qoriga intii ka ahaatay ayuu u soo baxay waa qori masjidka ku dhisan ila masjidku cariish buu ahaa ma ahayn dee laban kama samaysnayn jaajuurna ma ahayn dhagaxna ma ahayn cariish buu ahaa marka qoryihii masjidka qori ku dhisanoo ka midoo ka soo taagan ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam intii ka ahaatay uu u yimiyo fattaka calayha waa ku tiirsaday kaannahu khadbaan iyadoo aad mooddo uu shabbahayo sidii wax cadhaysan wa wadaca yaddahu wuxuu dhigay gacantiisa cala alyusraa ta bidix ayuu kor saaray gacantiisa midigna gacanta bidix ayuu kor saaray wa shabbaka waa isgeliyey bayna asaabici farihiis saasuu isu geliyey gacantaa midigna gacanta bidix ayuu dul saaray farahana waa isgeliyey wa wadaca khaddahu alaymana calaa dahri kafihi alyusra wa wadaca khaddahu wuxuu dhigay dhabankiisa alaymana midigeeya calaa dahri kafihi alyusra yacnii kafkiisa ama gacantiisa cukurkeeda bidix ayuu saaray saasoo kale uu saaray dhabanka midig wuxuu saarayaa gacantiisa bidix korkeeda labadii gacmoodna waa isku jiraanoo saas isu gasheeyey wa kharajat isaracaan wa kharajat waxa baxday assarcaanu dadkii degdegayay baa baxay min abwaabi almasjidi albaabada masjidkay ka baxeen fa qaaluu waxay yidhahdeen qasuratii salaatu salaaddii way gaabata waxay is yidhahdeen waa tashriic cusuboo markii horeba salaadda sidan u tukada dee nebigaa kala kulanteene iminkan hadduu laba ragcadood idin tujiyey dee intaasay salaaddii idinku dhan tahay saasay is yidhahdeen waa iska baxeenba dadkii degdegay waa iska baxeen waa tageen fa qaaluu waxay yidhahdeen qasuratii salaatu way gaabatay bimacnaa sharcan bay u gaabatoo la gaabiyey bay u jeedaan wa filqawmi raggana waxaa ku jiray nebiga la tukaday sala allahu alayh wasalam abibakrin wa cumar abibakar iyo cumarna saxaabada nebigu uu tujiyey ka mid ahaayeen fahaaba way ka xishoodeenoo waa ka haybadaysteen nebiga sala allahu alayh wasalam an yukallimaahu inay la hadlaan wa filqawmi ragga waxaa ku jiray rajulun nin oo fii yadayhi labadiisa gacmood ay ku sugan tahay tuulun dherer uu ku sugan yaho gacmodhaadheer gacmo dheere yuqaalu lahu ninkaa waxaa la odhan jiray dulyadayn kii labada gacmood u saaxiibkaa bimacnaa labada gacmood ee dhaadheerkii lahaa saasaa la odhan jiray waa naanays laakiin maadaama loo yaqaannay oo dulyadayn tacriif baa hadda looga jeedaaye waxay noqonaysaa midaan dhibi ku sugnayn qaala wuxuu ihi yaa rasuula allaahi rasuulkii ilaahayow dulyadayn baa odhanaya magaciisa waxaa laodhan jiray khirbaaq ibnu camrin baa laodhan jiray khirbaaq ibnu camrin anasiita miyaad ilowday am qusirati salaatu mise salaaddii waa la gaabiyey labadawa waa iyama qaala wuxuu idhi nebigu sala allahu alayh wasalam lam ansa ma ilaawin walam tuqsar lamana gaabin yacni sidaan anigu u qabo mana ilaawin lamana gaabine dee salaaddu waa inoo dhan waa sidaan u qabaa loo jeedaa qaala balaa nasiita riwaayo waxaa ku soo arroortay inuu yidhi balaa nasiita waad ilowday haa waad ilowday ilowshiya la'aan ma jiro markii hore wuxuu ka shakisnaa talow ma tashriic cusubbaa oo salaaddii sida loo beddelay oo afartii ragcadood inta laga beddelay laba laga dhigay oo waxyi cusub baa nebiga ku soo degooo sidaa ka dhigaya salaaddii taasuu ka shakisnaa mise ilowshiyey nebiga uga dhacday markuu nebigii labadiiba nafiyey uu yidhi mana ilaawin lamana gaabin ee bimacnaa waa inoo dhan tahay macnuu wuxuu u dhacayaa afar ragcadood baynu tukannin wuxuu markaa xaqiiqsaday waxii beddelayaa oo salaaddii in la gaabiyo sharciyaynayaa inaanu imanin markaasuu debadjesmiye uu yidhi balaa nasiita maya waadii lowday waad lowday waadii lowday rasuulka ilaahay fa qaala wuxuu idhi nabigu sala allahu alayh wasalam a kamaa yaquulu dulyadayn arrinkuma sida dulyadayn sheegayba siduu sheegay miya qaaluu nacam waxay yidhahdeen haa fataqaddama nebigu waa hor maray fa sallaa waa tukaday maa taraka wuxuu ka tegey ayuu tukadoo labadii ragcadood ee kale ayuu la yimid salaaddii dib uguma noqone oo dib uma soo bilaabine halkuu marayuunbuu ka sii qaaday laba ragcadood buu markii hore tukaday soo maa laba dambuunbuu ku sii daray allahu akbar intuu yidhi ayuu labadii ragcadood ee kalena la yimi summa kabara dabeedna waa takbiirtay wa sajada waa sujuuday misla sujuudihi aw atwala wuxuu sujuuday sujuuddiisii sujuud la mida aw adwala ama sujuud ka dheeraansho badan buu sujuuday summa rafaca dabeedna saru u qaaday ra'sahu madixiisoo fa waa takbiirto allahu akbar buu yihi sujuuddii buu ka toosay summa kabbara dabeed waa takbiirto allahu akbar buu yidhi wa sajada waa sujuuday misla sujuudihi sujuuddiisii oo kale sujuud la miduu sujuuday aw atwala ama sujuud ka dheeraansho badan ayuu sujuuday uma rafaca ra'sahu dabeedna madaxiisuu sare u qaado wa waa takbiirto allahu akbar buu yidhi fa rubbama sa'aluuhu uma sallama waxaa laga yaabaa inay weyddiiyeen dabeed waa salaamad naqsaday maxamed ibnu siriin inay weydiiyeen qaala wuxuu idhi markaa ibnu siriin fa nubbi'tu waxaa lay warramay anna cimraana bna xusaynin in cimraanoo ina xusayn ahi qaala uu yidhi suma sallama dabeed waa salaamad naqsaday ibnu siriin summa sallama kama maqlin abuu hurayre kama maqlin oo xadiiska ka warinayay dabeed wuxuu yidhi waxa markaa lay warramoo lay sheegay inuu cimraan ibnu xusayn waa saxaabi kale inuu yidhi summa sallama dabeed waa salaamad naqsiday inuu yidhi uma sallama ayaa ku jirta xagga hore fa qaaluu nacam fataqaddama fasalla maa taraka summa sallama marka uma sallama salaamtaasi labadii ragcadood markay dhammaadeena dambe oo afartii ragcadood sidaa ku dhan yihiin laba dambe uu la yimi buu salaamadnaqsay intaanu sujuudu sahwiga la iman markuu salaamadnaqsayay dabadeed buu sujuudu sahwigii la imanayaa sujuudu sahwigiina dheereeyey mid walbana u takbiirtay markuu sujuudayay marku toosaayaba sujuudu sahwigii labadii sujuudoodba dhammeeyey intaa dabeedna salaam naqsi dambuu la yimid xadiiskan marka waxaa laga qaadanayaa nebiga sala allahu aleyh wasalam in wakhtiyada qaarkood wax ilaawo ayaa laga qaadanaya nebigu waa bashar bashar ku leeyihiin ee ah in iyo hurdada iyo cunitaanka iyo cabbitaanka basharku kala mid yahay innamaa ana bashar ansaa kama tansawn bashar baan baanahoo ayuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam bini aadam baan ahoo ansaa waa ilaawaa kamaa tansawna sidaa wax u ilaawdaan si la midaan wax u ilaawaa ilaahay baan waxba ilaawin wamaa kaana rabbuka nasiyaa laakiin nebigu sala allahu alayh wasallam maadaamuu bashar yahay wax waa ilaawayaa laakiin ilowshiyihiisa oo cibaadaadka ilaawayaa waxay ahayd naadir bay ahayd waa yaray saas aawadeed marar naadiroo aad u yar oo aan shan goor ka badnayn baa noloshiisa laga soo naqliyey salaad inuu ku sahweeyey shan goor kama badnayn xikmadda ku jirtana waxaa ka mid a ilowshiyaha nebiga sala allahu alayh wasalam uu ilaawayo si uu markaa dadkii tashriica ugu caddeeyo markay salaaddii ilaawaan siday samaynayaan marka ilowshiyahaasi ka dhacana ee sahwigaasi ka dhacana inay naftooda hiifin oo inay shay cadiimo oo weyn oo khatara ku dhaceen inay u qaadan sida wax loo saxayana siuu nebigu ugu caddeeyo ayaa ku jirta oo tashriica ficil ahaan ugu caddeeyo waayo tabyiinku markuu ficil ku dhacaayo ayuu sii caddaan badan yahay sahwiga culammadu waxay yidhaahdeen sababta keensataa waa saddex umurood bay u qaybsantaa ama nuqsaan salaaddii wax loo dhimay oo wax laga tegey baa sababta ama ziyaado wax lagu daray ayaa sababta ama shaki salaadda gudaheeda la shakiyey oo la garan waayey qadarkuu la yimi marbaad sujuudday mise laba goor ma laba ragcadood baad tukatay ma saddex ragcadood ilow shakigaasina waa sababa saddexdaas mid ka miduu ku yimaadaa waxaa laga qaadanayaa haddii sahwi ruuxa ay ku dhacdo hadduu shay rukniya ka tago arkaantii salaadda ka mida sujuudu sahwi kama xambaarayo kamana kaafinayo ilaaba ilaa waa inuu la yimaadaa rukniguu ka tegey oo hadduu ka ku xiga joogo waa inuu ku noqdaa oo ku dhow yahay haddii kalena oo noqosha aynay suuragal ahaynna oo uu ogaado ragcaddii koowaad inuu ka tegey labadii sujuudood sujuud ka miduu ka tegey haddana waxaabuu marayaaba sujuudihii buu joogaa waxay noqonaysaa ragcaddaasu tuurayaayo waxba ka soo qaadi maayo ka'annahu inaanu tukan ayuu xisaabinayaa marka beddelkeeda waa inuu ragcad la yimaadaa ragcadda markuu la yimaadana waa inuu sujuudu sahwiga raaciyaa hadduu markaa shay ziyaadaa ah kula yimaado salaadda gudaheedii isagoo is-ilowsan buu hadla ilowshiya arrinkaasi uga dhacay waxay noqonaysaa inuu sujuudu sahwi uun markaa la yimaado haddii salaaddii rakacaadkii qaarkood ka tegayna waa inuu rakacaadkii la yimaadaa dabeedna sujuudu sahwiga raaciyaa hadduu shakiyey oo is yidhaahdo ma saddex baad tukatay ragcadood mise laba ragcadood waxaa laga soo qaadayaa inta ugu yar falyatrax ishakka waliyabni calaa mastayqana shakiga ha tuuro inta ugu yarna ha ka soo qaado si uu yaqiin ula yimaado taa culammadu madaahibtu waa ku kala duwan yihiinoo mar walba ma inta ugu yar baa laga soo qaadayaa mise marka shakigu isla eg yahay labada geesood oo aynay raajix iyo marjuux kala lahayn oo kale miisaan badnayn oo gees aanu u badinaynin ayuu inta yar ka soo qaadaya madhabta shaaficiyadu waxay qabtaa mar walba si ha u badinayo ama si isku mida ah ha ahaato ha isla ekaatee mar layba wax laga soo qaadaya bay leeyihin inta yar masalan wuxuu isku qabtay saddex ragcadood baa tukatay iyo laba ragcadood baa tukatay laakiin wuxuu u badinayaa inuu saddex ragcadood tukaday waxay leeyihin laba ka soo qaada oo ragcaddii kale la kaalay wixii kaa dhiman hadday maqhrib tahay ragcadda kale ku dar hadday cishe ama duhur ama casar tahayna labada ragcadood kale ku dar si aad yaqiin ula timaado rakacaadkii salaadda sujuudu sahwina raaci sujuudu sahwina raaci axkaam badan bay cala kulli xaal sujuudu sahwigu leedahay marka hadda wakhtigaa inaga dhacay halka inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk